asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lixaad ee kitaabka acuudu billahi min ashayطaan اrajiim bismi illahi aلraxmaan الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin asalaatu wasalaamu calى rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam wعalى alihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacd qala alimaamu alxaafid اlmundiriyu raximah اllahu taعaalى عن يزيد الفقير رحمه الله تعالى قال كنت قد شغفني رأي من رأي الجاهلية قد شغفني يعني وقع في شغاف قلبي شغاafka waxaa la yidhaha xijaabka qalbiga ayaa la yidhaahaa yani waxa qalbigayga gaadhay oo qalbigayga ku dhaadhacay ra'yu min ra'yi الkhawaarij nimanka khawaarijta la yidhaaho ra'yi aaraa'dooda ra'yi ka mid a ayaan la dhacay oo qalbigayga si fiican u eh, galay nimanka khawaarijta la yidhaahona sida la yaqaano waxay ahaayeen niman eh, muxuu ahaaye eh, firqa munxarifa ayay ahaayeen oo firqadu nebiguna alayhi isalaatu wasalaam ka sii sheekeeyeyba markoodii ugu horreeyeyna waxay ahaayeen markii dagaalkii cali iyo mucaawiya oo ka dhex socday goortii hore awal waxay ahaayeen jeyshkii cali bay ka mid ahaayeen cali bay marka goortii dambe ka baxeen ay khilaafeen iyagoo doortay nin madax ah oo la yidhaaho muxuu ahaaye cabdullaahi ibnu wahbi sakuni la yidhaaho markaasi magaalo xaruuraa la yidhaaho ayay degeenoo maqal ka dhigteen marka xaruuriyiin iyo khawaarij labadaba waa la yidhaahaa nimankaas waxay ahayd niman aad iyo aadna minteed oo dagaalyahan u ah aad iyo aadna mutashadidiin uho u cibaado badan yay ahaayeen laakiin sunnadii nebiga calayhi isalaatu wasalaam ayay fudaydsadeenoo qur'aanka un bay dooneen oo qur'aanku keliya ay qabsadaan markaasay qur'aanka ku wareereen oo macnihiisa ay garan waayeen markaasay muxuu ahaay ku lumeen arrintaa marka dadka muslimiinta ay ku gaalnimo hurminayeen oo gaalnimo ula dagaalamayeen oo carruurta kolofta yaryar ay leenayeen nimankaas marka aaraadooda wax qaar ka mid a ah ayaa muxuu aha ninkaas uu qabsaday markaasuu xadiidkan soo socda oo jaabir uu ka maqli doono ayuu ku dawoobi doonaa had iyo goorna qofkii bayaankii nabiga alayh salaatu wasalaam iyo qur-aanka u sharxay sunnadiisa u sharxday aan qabsanin sidaas ugu lumaa qur-aanka waxaa qolyahaas kuwaasoo kale hadda lamida ah, qolyaha kadalida ah takfiir walhijra kuwaasoo kale ay yidhaahdo naxnu natacaamalu maca alqur'aani mubaasharatan oo sunnada nebiga alayh salatu iska dhaafa kuwaas ayaguna sida oo kale ah marka wuxuu leeyahay nimankaa ra'yigooda baan la dhacay fakharajnaa waan baxnay fii cisaabatin dawi cadad jamaaco oo tiro leh annagoo ah yaan soo baxnay nuriidu annagoo doonayna an naxuja inaan xajino uma nakhruja cala annaasi dadka aan ku soo baxna yani aan dagaal dadka ku qaadno inaan mxua dagaal bilowno kolkaan xajina ka annagoo doonaynaa yaan soo baxnay qaala famararnaa cala almadiina madiinaan soo marray faidaa jaabir bnu cabdillaahi radia allahu canhuma yuxadiu alqawma jaalisan calaa saariyah yani tir isagoo fadhiya can rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi uga sheekaynaya xadiidkii nebiga dadka u sheekaynaya ee uga sheekaynayaan maqal yaan aragnay qaala faidaa huwa qad dakara aljahannamiyiin dadka jahannamiyiinta ah isagoo ka warramay baan maqalay ee mu'miniinta jahanimiyiinta la yidhaaha naarta inta laga soo bixiya jannada galaya ee dadka ahlu jannihi ay jahanimiyiin ku magacaabayaan kuwaa isagoo ka sheekaynaya nimankan khawaarijtiihina niman iyagu ra'yigooda waxaa ka mid ah qofkii naar gala mar inaanu ka soo baxaynin waa daahirka aayadaha iska qabsadeen qaala faqultu lahu markaasa waxaan ku yidhi yaa saaxiba rasuuli rasuulillaah maa haada aladii tataxadauun muxuu yahay waxaanaad ku sheekaynaysaan adigoo saaxiibkii nebiga ah waxaana sheegaysaa dad baa naar ka soo baxayadana aa sheegaysaa maxay tahay wallahu yaquul ilaahna wuxuuba leeyahay inaka man tudkil الnaara faqad akhzayta kulamaa araaduu an yakrujuu minha uciiduu fiiha iyo aayada noocaas oo kale ah ayuu soo qabsaday oo leeyahay ilah waa ka sidan tada lehe maxaad u leedahay muxuu ahaaye dad baad naar ka soo baxaya janno geli doona famaa hada aladii taquuluun waxaanaad leedihiina muxuu yahay idinkii asxaabtii nebiga alayh الsalaatu wasalaam radia allahu canhum qaala faqaala markaasuu jaabir wuxuu yidhi ataqra'u اlqur'aan qur'aanka ma taqaanaa qultu nacam haabaan idhi aad bay qur-aanka u aqrin jireen oo u salaad badnaayeen oo u cibaado badnaayeen oo nimankaas iyagu ayb qaala fahal samicta bimaqaami muxamedin calayhi الsalaam maqaamka nabigeena alayh الsalaatu wasalaam uu leeyahay ma maqashay deebu ilah u leeyahay casa an yabcataka rabbuka maqaama maxmuuda maqaamkaas ma maqashay yani aladii yabcathu allahu fiihi maqaamkuu ilaah joojin doono wey qultu nacam haabaan qaala fainahu maqaamu muxamadin almaxmuud aladii yuqriju allahu bihi man yuqrij kan aan sheegayaa waa maqaamka maxmuudka maxmuudkaah nebiga alayh salaatu wasalaam uu leeyahay ee ilaah uu kaga soo bixin doono isaga sababtiisa muxua qofki uu doono naarta kaga soo bixin doono qaala ثuma nacata wuxuu tilmaamay jaabir wadca siraad jidka saariddiisii jahannam dhabarkeeda la saarayo wa mara annaasi calayhi dadka maritaankiisa ay ku gudbaayaan buu sheegay qaala wa waxaan ka baqayaa yaziid baa leh anlaa akuuna axfadu dalika kaas inaanan xifdinsanayn baan ka baqayaa si uu salaadku ahaa iyo siay dadku ku maleeyaneen iyo inaan xifdinsanayn baan ka baqayaa buu leehay laakiin kayrkii baa xifdiya waa kaynu soo marray dadku siday u gudbayaan iyo sida uu yahay kalaaliibtu siday dadku u dafaysa iyo siday dadka surcadooda u kala tagsan tahay iyo waa kaynu soo marray hayra annahu qad zacama wuxuuse sheegay yani qad qaala wadakar wuxuuse sheegay anna qowman yakhrujuuna min annaar inay dadnaarka ka soo bixi doonaan bacda an yakunuu fiiha intay ku jiraan ka dambaysa qaala raxamaka allah yani fayahrujuuna way ka soo baxayaan kaannahum ciidaanu samaasim sisinta ulaheeda oo kale iyagoo ah sisinta laamaheeda oo kale iyagoo ah sidaa u dhuudhuubanoo u madmado oo sidaas oo kale u gubtay sisinta markay muxuu ahay qoryaheeda markay qallalaan ka la gooyo qoryaheeda qoraxda la dhigo eh, qallalaan way madoobanayaan waayagoo kale noqonayaan waana dhudhuuban yihin oo qallalan yihin iyago oo sisinta muxuu ahay eh, ulaheeda oo kala noqday bay ka soo bixi doonaan naarta qaala fayadkhuluuna nahran min anhaari aljanna webi webiyaalka jannada ka mida ayay galayaan <clears throat> fayaqtasiluuna fiihi waa ku qubaysanayaan fayakhrujuuna waa soo baxayaan kaannahum alqaraatiis sida iyagoo warqado oo kale xaashiye oo kale sidooda u cadcad ayay soo bixi doonaan oo gubadkii iyo wixii uu ka hadhay sidaasuu jaabir marka sheegay farajacnaa waan noqonnay mucaskaray kayagii baan ku noqonnay masjidkeednaa ka soo baxnay fa qulnaa markaasaan waxaan isnidhi wayxaku war hoogee atarawna shaykha odaygan ma waxaa u malaynaysaa jaabir markaa mar uu weynaadee da' weynaadee bay ahaydoo wtigaas waqti dambay ahayd odaygan miyaad u malaynaysaan yakdiba calaa rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka inuu ka been sheegayo miyaad u malaynaysaa ninka yani waxa uu sheegaya ninkaasu run weeyaan rasuulka ilahi kol haduu yidhina innagaa qaldanayn farajacnaa waan noqonnay oo ra'yiga ayagii baan ka noqonnay falaa wallahi ilaah baan ku dhaartay maa kharaja minaa hayru rajulin waaxid nin keliya mooyaane wax kale dagaalkii nagama aadin dagaalkii aan damacsan inaan dadka muslimiinta ku qaado oo firaqdii khawaarijta ahay ee kala dagaalamaysay aan ah raacno hal nin keliyaa naga raacay aw kamaa qaala abu nuaym abu nuaym siduu yidhaho kale abu nuaym fadl ibnu dukayn ayaa magaciisa la abu nuaym waa ruwaada xadiidka kadu ka mid yahay marka qofkii ka warinayay ayaa shakiyey abu mxuha siduu xadiidka u sheegay naftiisii inuu u sheegay iyo inuu macnihii uun keenay marka markaasuu leeyahay sidanuu abu nucaym noo sheegay ama u si u egbay ahayd عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal يkرج min الناari أربعة afar qof baa naarta ka soo bixi doona fayucraضuuna عlى الlahi taعaalى ilaah baa la horgeyn doonaa fayلتafitu أxadهm midkood baa gadaal daymoon doona fayaquulu markaasu wuxuu odhan doona ay rabbi إid أkrajtanii minha mar haddaad iga soo bixisay falaa tucidnii fiiha ha igu celinin fayunjiihi illaahu minha ilaah baa marka ka badbaadinaya siday riwaayo kale ay sheegtay nimankaas markay naarta laga soo bixiyo ayaa marka la odhan doona ku celiya naarta ku celiya markaasuu mid sidaa dhihi doona ilaahow kol haddaad waxaan rajaynayaybu kolba haddaad iga soo bixisay inaadan igu celinaynin ilahu ha igu celinin mar haddaad iga soo bixisay markaasaan igu celinaynin jannada loo idinaya inuu galo baabu shafaaca عن أبي هريرة رضي الله عنه قال utiya rasuul الlahi slى الlahu عalyhi وasلم yوma bilaxmin rasuulka ilaahi baa maalin waxaa loo keenay hilib baa loo keenay farufica ilayhi الdiraac tagoogtaa loo dhiibay wa kaana tucjibuhu waanu jeclaa tagoogtaa wuu jeclaa nebigu alayh الsalaaةu wasalaam fanahasa minhaa nahsa feenashuu ka feentay yani waxoogaa yar buu ka goostay tilkuhu waxoogaa kaga goostay faqaala markaasu wuxuu yidhi ana sayidu nnaasi ywma alqiyaama dadka sayidkooda anigaa maalinta qiyaamaha ah wahal tadruuna bima dalik siday arrintaasi ku dhacaysana ma garanaysaan yajmacu allahu ywma alqiyaamati alawaliina walaaakhiriina fii saciidin waaxid yani goob keliya yuu ilahay dadka intii hore iyo intii dambe ba isugu keeni doonaa fa yusmicuhum addaaci qofka dhawaaqaa maqashinaya hal dhawaaq bay wada maqlayaan siday isugu urursan yihiin wayanfuduhum albasar ishaa ka wada fulaysa oo yani mxuaha kulligood ishaa wada qabanaysa oo dhaafaysa weliba wa tadnu shamsu qoraxduna way soo dhowaan doontaa fa yablugu annaasa dadka waxaa gaari doona min alhammi waalkarb maa laa yutiiquuna waxayna karaynin waxayna tabar u lahayn oo hami iyo qami iyo dhibaatooyina dadka ku dhici doona walaa yatamiluuna laa yutiiquuna walaa yaxtamiluuna waa isla macna fayaquulu bacdu nnaasi libacdin qaarkood baa qaarka odhan doona alaa tarawna maa antum fiihi war miyayd arkin waxaad ku jirtaan alaa tarawna maa qad balagakum waxa idin gaadhay soo ma aragtaan alaa tanduruuna man yashfacu lakum ilaa rabbikum miyaydan fiirinaynin oo idinka fakeraynin qof rabbigiin idinku ergeeya fayaquulu bacdu nnaasi libacdin qaarkood baa qaar kale ku odhan doona iituu aadam aadam u taga war waa runtii ninkaasi aan u tagno ambiyadii iyo rususha ilaahay noo ergeyse mxuahay aadam inoo geeya fayaأtuuna aadam aadam bay u imaan doonaan fayaquuluuna waxa odhan doonaa yaa aadam anta abulbashar dadka aabihiisa adiga ah khalaqaka allahu biyadihi gacantiisu ilaah kugu abuuray wanafaqa fiika min ruuxihi naftiisiina waa ku afuufay wa amara almalaa'ika malaa'igtiina wuu faray oo inay kuu sujuudaan buu faray oo fasajaduu laka waa kuu sujuudeen intaasoo dhan bay marka fadaa'isiisi abay sheegayaan marka eh, asbaabtaasay u rashaxayeen ishfac lanaa ilaa rabbik rabbigaa noogu ergee alaa taraa ilaa maa naxnu fiihi miyaadan arkaynin waxaan ku sugannahay alaa taraa ilaa maa qad balaqanaa waxaana gaadhay soo ma aragtid fayaquulu aadam aadam baa wuxuu odhan doonaa ina rabbii qadiba alyawma qadaba lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu milah rabbigay maanta wuxuu cadhooday cadho aanu hadda kahor weliga cadhoonin dib dambana iyadoo kale aanu u cadhoonaynin wainahu nahaani can shajara geeddii buu ilaahay iga nahayey markuu jannada igeliy jannada igu abuuray facasaytuhu waan caasiyey nafsii nafsii naftayda naftayda naftayda keliya ma idhabuu ilaa hayri qof kale u taga idhabuu ilaa nuuxin nuux u taga fayaquuluun fayaأtuuna nuuxan nuuc bay u doonaan alayhi الsalaam fayaquuluuna waxay odhan doonaan yaa nuux anta awalu rusuli ilى اlأrض rususha kuwii u horreeyey dhulka loo soo diray adigaa ah rasuul caam oo risaaladiisu ay caam tahay ayuu ugu horreeyey aadam baa ka horreeyey laakiin aadam isagu dadka kolkaa uu joogay waxa loo soo diray ba carruurtiisii keliya ahaayeen laakiin hadda carruurtiisi iyo kayrkii baa ninka kada loo soo wada diray sidaasu awal rusul ku yahay laakiin aadam baa ka horreeyey wasamaaka samaaka allahu ilaahu wuxuu kugu magacaabay cabdan shakuura cabdan shukri badan buu ilaahay kugu magacaabay ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa noogu ergee alaa taraa ilaa maa naxnu fiih alaa taraa ilaa maa qad balagana fayaquulu lahum wuxuu ku odhan doonaa ina rabbii qad qadiba alyawma qadaban lam yaqdab qablahu walan yaqdaba bacdahu milah lam yaqdab qablahu milahu walan yaqdaba bacdahu milah wainahu qad kaanat lii dacwa alla bari baan lahaa alla bari baa la isiiyey rasuul walbaba hal dacwo oo laga aqbalayo ilaah siiyo waxaa doonto adu ka dhigan layidhi dacawtu bihaa calaa qowmihi ummaddaydaan ku habaaray oo la baabi'iyey rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran waa ka yidhaha marka duufaankii mid lagu halaagay nafsii nafsi naftayda naftaydu dhihi doonaa taasuu isna ku cudur daaran doonaayo ummaddaydii baan habaaro ilaah baabi'iyeyoo marka ma dambe waxa dambe ma weydiisanaya ilaahay idhabuu ilaa ibraahim ibraahim u taga faya'tuuna ibraahima fayaquuluun anta نبي llahi تعالى wa khaliiluhu min ahli lard adigu nebigi ilaahay baa tahay iyo saaxiibkiisii dadka dhexdooda uu ka doortay ishfac lanaa ilaa rabbik alaa tara ilaa maa naxnu fiih alaa tara ilaa maa qad balaganaa fayaquul wuxuu odhan doonaa lahum ibraahim ibraahim baa ku dhihi doona ina rabbii qad gadiba alyawma gadban lam yagdab qablahu milah walan yagdaba bacdahu milah wadakara kadabaatihi beenihiisii buu sheegay saddexdii beenood ee uu sheegay suurad beenood lahaa ee uu sheegay buu sheegi doona ku cudur daaran doona nafsi nafsi idhabuu ilaa gayri idhabuu ilaa muusa fayaأtuuna muusa calayhi الsalaam fayaquuluun yaa muusa anta rasuulu اllah rasuulkii ilaahay baa tahay fadalaka allahu tacaala birisaalatihi wa bikalaamihi wa bitakliimihi ilaah baa kugu fadilo dadka ku dheeraysiiyey muxuu ahaaye risaaladii uu kuu dhiibay iyo bitakliimihi la hadalkiisii uu kula hadlay wa cala annaasi dadka ku dheeraysiiyey ishfac lanaa ilaa rabbik alaa taraa ilaa maa naxnu fiih alaa taraa ilaa maa qad balaganaa fayaquulu lahum muusaa ku dhihi doona ina rabbii qad gadiba alyawma gadaba lam yagdab qablahu mihlah walan yagdaba bacdahu mihlah wainii qataltu nafsan lam uumar biqatliha qof baan dilay aan inaan dila la efarin waa miduu ilaa suuratu lqasas uu ku sheegay ninkii qibdiga ahaa ee ninka kale israa'iiliga ah la dagaalamayay ee uu dilay kaasuu sida ku cudur daaran doonaa qof aan ilaah dil dhihin ayaan dilay nafsi nafsi idhabuu ilaa ciisa faya'tuuna ciisa calayhi asalaam fayaquuluuna yaa ciisa anta rasuulu llah rasuulkii ilaahay baa tahay wa kallamta annaasa fi lmahdi dadkana waxaad kula hadashay mahdigaad kula hadashay mahdigu sariirta carruurta yaryar lagu ciyaarsiiye lagu seexiye taas ee lagu ruxruxo kolkay ooyaaniyo kaasaa mahdi la yidhaahaa yani intaadan waqtigii carruurta hadlayeen aadan gaadhin baad hadashay wa kalimatuhu kalimatu minhu kelima xag alla ka timid baa tahay alqaaha ilaa maryam maryam uu ilaah siiyey wa ruuxun minhu ruux xag alla baa tahay faashfac lana ilىa rabbik alaa taraa ilaa maa naxnu fiih alaa taraa ilaa maa qad balaغanaa fayaquulu lahum ciisa ciisa ku dhihi doona calayhi asalaam ina rabbii qad gadiba alyawma gadba lam yagdab qablahu milah walan yagdaba bacdahu milah walam yadkur lahum denban dembise uma sheegin dembi ma aanu sheegin riwaayadantadu dembi ma ay sheegin laakiin riwaayo u sheegaysa baa jirta oo inuu ku cudur daaranto waxaan isaga dembigii ahayn lakiin dembi hayr ah oo muxuu ahay isaga sababtiisa ay ku sameeyeen ilaah baa laiga dhigtay aniga hooyadayba ilaah laiga dhigtay oo waa nala caabuday u dhihi doona nafsii nafsi idhabuu ilaa hayri idhabuu ilaa muxamadin sala allahu alayhi wasalam faya'tuunii waa ii imaan doonaan fayaquuluuna waxay dhihi doonaan yaa muxamed anta rasuulu ullah wa khaatamu alambiyaa rasuulkii ilaahay baa tahay iyo rasusha ilahay kii ugu dambeeyey wagafara laka gafara allahu laka ilaah wuxuu kuu dhaafay maa taqadama min dembika o maa ta'ahar dembigaaga kiisii hore iyo kii dambaba waa kuu dhaafay ishfac lanaa ilaa rabbika rabbigaa noogu erge alaa taraa ilaa maa naxnu fiih waxaan ku jirra miyaadan arkaynin alaa taraa ilaa maa qad balaganaa waxana gaadhay miyaadan arkaynin faanطaliquu waan tegayaa aatii taxta alcarshi eh, carshiga hoostiisaan imaanayaa fa aqacuu waan dhacayaa saajidan lirabbii rabbigii ana u sujuudsan baan dhacaya sujuud baan la dhacayaa uma yaftaxu allahu tacaala calaya ilaah wuxuu ii furi doonaa wayulhimunii wuu ugu ilhaamin doonaa min maxaamidihi ilaah ammaanihiisa iyo wa xusni hanaa'i calayhi ammaanta la ammaano wanaaggeeda buu wuxuu ii furi doonaa shay-an lam yaftaxhu liaxadin qabli qofkii u horreeyey waxaan u furin ayuu ilaah ii furi doonaa igu ilhaamin doonaa awsaaf wanaagsanoo alla uu leeyahay aan ku ammaano yuu ilaahay igu ilhaamin doonaa uma qaala markaasuu wuxuu dhahayaa ilaah baa dhahaya yani yaa muxammed irfac ra'saka toos madaxa kor u qaad sal tucطa weydiiso waa lagu siinayaa ishfac tushafac shafaaco qaad waa laga shafaaco aqbalayaa faarfacu arfacu ra'sii madaxaygan qaadaya fa aquulu markaasaan odhanayaa rabbi ummati ummati ilaahay ummadayda ummadaydan dhihi doona fa yuqaalu markaasaa la odhan doonaa yaa muxammed adkil iljannata min ummatika man laa xisaaba calayhim min albaabi alaymani min abwaabi aljanna wahum shurakaa nnaasi fii siwa dalika min alabwaab ummaddaada inta aan xisaab lahayn ee jannada xisaab la-aan ku gelaysa jannada geli oo albaabka midigta albaabada jannada ka mida ka geli albaabada kalena jannada albaabadeeda ka midana dadkay kala mid yihiinoo iyagana way ka geli doonaane laakiin inta xisaab la-aan jannada ku gelaysa albaabkaa ka geli ayaa la dhihi doonaa waladii nafsu muxammadin biyadihi ilaah muxamed naftiisa gacantiisa ku jirtaa ku dhaartay buu nebigu alayh salaatu salaam leeyahay inamaa bayna almisraacayni min masaariici aljanna jannada albaabadeeda labada misraacee ka mida labada fardadood ee halkii albaabladiisa fardadood inta u dhaxaysaayo lakamaa bayna makkata wa hajar maka iyo hajar inta u dhaxaysa ayay la mid yihiin aw kamaa bayna makkata wa busra ama maka iyo busra inta udhaxaysa weeyaan hajar beled oo baxrayn ku yaalla weeyaan busrana beled shaam ku yaalla waa suuriya ku yaal weeyaan marka ama wuxuu waa maka iyo busra inta udhaxaysa waa maka hajar yani masaafo aad u dheer weeyaan halkii albaaba labadiisa misraac intaasay isu jiraan marka isagoo haddana intaa isu jiraan bay dadku isku ciriiriyayaan marka ay ka gelayaan had ciriir u noqon doona <clears throat> baabun qawlu nabiyi sala allahu alayhi wasalam ana awalu nnaasi yashfacu fi ljanna wa ana akharu lanbiyaa'i tabacan yani atbaacan عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شhفيiع في الجنة qof shafaaco qaada ee jannada ku shafaaco qaada ka ugu horreeyaan anugu ahay lam yusadq min alambiyaa lam yusadaq nabiyu min alambiyaa nebi ambiyada ka mida lama rumaynin maa sudiqtu inta la rumeeyey inta dad ee rumaysa ee raacday nebi ambiyadii ka mid ah intaasoo kale ay raacdayo ma jiro wa ina min alambiyaa ambiyada waxaa ka mid a man lam yusadiqhu min ummatihi ilaa rajulun waaxid qof eh, eh, aanu ka rumayn ummaddiisa aanu ka rumaynin ilaa nin keliya mooyaane baa ka mid a qof aan nebi aan ninna rumaynin baa ka mid a nebi wax yar rumay <coughs> anigaa ugu atbaac badan marka baabun istiftaaxu nabiy sala allahu alayhi wasalam baaba aljanna furi dalabka nebiga alayhi salaatu wasalaam albaabka jannada in loo furo uu dalbi doono عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم آتيi bاab الجنة yومa القiyامة maalinta قiyaamaha ah ayaan waxaan iman doonaa albaabka jannada faastaftixu waan furi dalbaya hal ii furaan dhahayaa fayaquulu alkhaasin qofka muxuu ahaaye mas-uulka ka ah waardiyaha ka ah yaa odhan doona jannada waardiyaha ka ah man anta kumaa tahay faaquulu muxamed muxamed baanahay baan dhihi doonaa fayaquulu markaasu wuxuu odhan doonaa bika umirtu adaa la ifkaa faray laa aftaxu liaxadin qablak qof kaa horreeyey inaanan u furin adigaa la ifaray inaan horta qof aan u fura inaad ahaato qof kale aanan horta u furin baa la ifaray marka waan ka furi doonaa baabu qowli nabiyi sala allahu alayhi wasalama likulli nabiyin dacwatu mustajaaba nebi walbaba wuxuu lahaa ducad laga aqbalay hal laweydi eh, ilahay inuu weydiisto oo laga aqbalo ducaha la khiyaar geliya buu nebi walbaba lahaa عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل لكuل نبiي dعوة مستجاaبة نebi walbaba wuxuu lahaa oo la siiyey allabari laga aqbalo fatacajala kulu nabiyin dacwatahu nebi walbaba dacwadiisii waa dadejistay adduunku ku baryeeday ilaahay ku weydiistoo looga aqbalay wa ini ikhtaba'tu aniguna waxaan u qarsaday dacwatii shafaacatan liummatii ywma alqiyaama dacwadaydii dib baan u dhigto waa qasada ummaddaydan u qariyo shafaaca ummaddayda aan ugu shafaaca qaadaya qiyaamaha ugu shafaaca qaadaya inay noqoto ayaan dib ugu dhigtay fa hiya naa'ilatun way gaadhi doontaa in sha allah man maata min ummatii laa yushriku billahi shay-a qof alla qofkii dhintaa ummaddayda ka mid ah alla wax ogaan u sharig yeelaynin oo dhan way gaadhi doontaa shafaacadaas baabu ducaai nabiy sala allahu alayhi wasalama liummatihi can cabdillaahi bni camr bni اlcaasi radia allahu canhuma ana nabiya slى اllahu عalayh waslama talaa qowla اllahi tacaala ilaah qowlkiisa buu aqriyey fii ibraahiima calayhi الsalaam yani fii sha'ni ibraahim ibraahim uu kaga warramay taasuu aqriyey rabbi inahuna adlalna kahiira min annaas faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuur raxiim aayaddaasuu aqriyey inahuna yani asnaamta ilaahw asnaamtu waxay lumiyeen wjnubnii wabaniya an nacbud alasnaam taasa ka horraysay ilaah aniga duriyadaydaba eh, waxaad naga fogaysaa inaan asnaamta tacaabudno leanna dad badan oo khalqiga ka mida yaa lumiyaan markaasu haddaan yidhi qofkii isoo raacana anuu igamid yahay qofkii idan isoo raacin caasiyana adugu waad u dambi dhaafi kartaa dambi dhaaf badan baad leeda waa naxariis badan tahay ibraahim xataa dadka muxuu ahaa kufaarta abuu u rajaynayaa raxmadda ilahi u rajaynaya wa qaala ciisa calayhi salaam ciisana wuxuu yidhi in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim isagana aayaddaasu aqri ee ciisena ilaah uu kaga warramo qiyaama uu dhihi doono ilaahw haddaad cadaabtana waa heli karta haddaad daartana waa heli karta marka isaguna kama muuna quusinin raxmadda ilahay maanu ka quusinin dadka kufaartaa kole ku taha labadaa nebibaba laba nebi oo ilaahay wuxuu ahaa oo aad ugu abuuray oo mxaa akhlaaqdooda ay aad ugu weynayd raxmad ugu weynayd xataa marka gaaladii bayna uga quusanin raxmadda ilaahay ayb farafaca yadayhi markaasuu nabigu alayh salatu slam gacmuhu kor u qaaday oo waa duceeyey wa qaala wuxuu yidhi allahuma ummatii ummatii ilaahay ummadayda ummadayda wa bakaa waanu ooyey faqaala allahu ya jibriil ilah baa jibriil wuxuu ku yihi jibriilow idhab ilaa muxammadin muxamed u tag warabbuka aclamu ilaah baana og xaaladiisa og fasaluu waxaad weydiisaa maa yubkiika maxaa kaa oginaya faataahu jibriilu calayhi asalaam fasa'alahu waa weydiiyey maxaa kaa ohiyey buu yidhi faahbarahu nabiyu sala allahu alay wasalam nabigaa wuxuu u sheegay bimaa qaala wuxuu uu yidhi ambiyadaa hore iyo ducadood hadalladoodii baan soo xusuustay aayadihii ku saabsanaa baan aqriyey markaasaan ummadayda u duceeyey wa huwa aclamu ilaah baana marka ka ogaal badan faqaala tacaala ilaah markaasuu jibriil ku dhahaya yaa jibriil idhab ilaa muxammadin faqul waxaad ku tidhaahaa innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuu'uk ummaddaada waan kugu raali gelin doonaa oo kuma xumaynayno wejiga kaama xumaynayno waxaad ummaddaada u dalabto waa kaaga aqbalaynaa sidaa ku dheh عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن طفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم طفayl بن cمri الdwسي qoladaas dws ilahay abu hurayra oo ka dhashay weeyaano waa ninka qoladaa sababtooda ilah kusoo islaamiyey nin qoladaa ka soo islaamo ugu horreeyo markuu ku soo islaamay fa qaala markaasu wuxu yaa rasuula allah hal laka fii xisnin xasiinin wa manaca ma rabtaa xisni qalcad xoog leh iyo manaca yani quwa xoog eh, mxuahay qabilo xoog leh ood ku tiirsato ma rabtaa yani wuxuu u bandhigayaa inuu nebigu isaga raaco oo tolkii dawsa uu dhex geeyo oo halkaas muxua taageero uga dalbo ayuu muxuu ahay oo daaru hijradiisu dalkiisa noqoto ayuu nebiga ka tarbaayaa qaala xisnun kana lidawsin fi ljaahiliya xisnigaasna waa qolada daws ah xisni ay lahayd oo jaahiliga ay lahayd faabaa dalika anabiyu sala allahu alayhi wasalam kaas waa diiday nebigu alayhi salaatu wasalaam liladii dakarahu allahu lilansaar wuxuu ilaahay u kaydiyey khayrka ilahay la doonay ansaar u kaydiyey sababteed ayuu u diiday ilah baa marka eh, horey u xukumay ansaar inay khayrka ayagu helaan falamaa haajara annabiyu sala allahu alay wasalam ila almadiina madiina markuu usoo hijrooday haajara ilayha tufayl ibnu camr tufayl ibnu camrin addawsi ayaa soo hijrooday isaguna ilaa nebiga kolkuu kusoo islaamay tolkaa ku noqo oo dhex joogo markaad maqashay ina arrintayda soo baxday markaa ii ima ku yidhi wa haajara macahu waxaa la soo hijrooday rajulun min qawmihi nin tolkii ka mid ah ayaa la soo hijrooday nin keliya ma ahayne dad badan baa la soo hijrooday ilaa siddeetan qoys iyo meelahaasay ahaayeen faijtawawu lmadiina madiina ayay mxaha jawgeedii qaban waayeen yani karihuu jawaha walam tuwaafiqhum alxayaatu fiiha waa ku jiradeen marka fa marida waa jiraday ninkii la socday tufayl ibni camri la socday fa jazica waa sabri waayey cudurkiibu ku sabri kari waayey kolkaasuna marka waxay intaanu nebiga alayh isalaatu wasalaam madiine aan u ducaynin sida xadiidka caaisha aynu ku soo marray ehm. faakada wuxuu qaatay mashaaqis mashaaqis waa jamcu mishqas mishqasna marka waxaa weeyaan waa bir aflaho weliba muxuu ahay birtadu ay ballaaran tahay yaa mishqas layla bir buu qaatay mashaaqisa lahu biro uu lahaa buu qaatay faqataca biha wuxuu ku gooyey baraajimahu farihiisa xubnahooda ku gooyey waa isdilaya yani waa intixaaraya ninkaasuu nin muslimaho mu'minaho muhaajira buu ahaa dembigaasi uuse sameeyey oo waa isdilay marka waa dhiig baxay intuu halbowlihiis gooyey buu markaa sidii ku dhiig baxay oo ku dhintay fara'aahu طufayl ibnu camrin طufayl ibnu camrin ayaa ku arkay fii manaamihi hurdadiisu ku arkay fara'aahu wuxuu ku arkay wa hay-atuhu xasana isagoo hay-adiisu ay quruxsan tahay ee wanaagsan leh ayuu ku arkay wa ra'aahu wuxuuse arkay muغطiyan fara'aahu طufayl bnu camrin adawsi radi allahu canhu طufayl bnu camrin baa ku arkay ninkii isaga ahaa fii manaamihi hurdadiisuu ku arkay fara'aahu wuu arkay wa hay-atuhu xasana isagoo hay-adiisa oo qurux badan tahay wa ra'aahu muqaطiyan yadayhi isagoo gacmiisa qarinaya buu arkay gacmiisa daboolaya oo qarinaya fa qaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi maa sanaca bika rabbuka rabbigaasuu kuu galay fa qaala markaasu wuxuu yidhi غafara lii bihijratii ilى nabiyihi salى اllahu عalayhi wasalam ilaahay waa ii dambi dhaafo wuxuu igu dambi dhaafay hijradaydii aan nebigiisa usoo hijrooday ayuu iigu dambi dhaafay oo hijrada sawaabkeediibaa ka qaalib noqday intixaarkaas eh, muxuu ahay ciqaabtiisii ka qaalib noqday fa qaala markaasuu wuxuu yidhi tufayl baa ku yidhi maa lii araaka muqatiyan yadayka gacmahaka inaad qarinaysaan ku arkaya maxaad leedahay gacmaa maxaad la qarinaysaa qaala markaasuu wuxuu yidhi qiila lii waxaa la yidhi lan nuslixa minka maa afsadta wixii aad adu iska hadlaysay ku hagaajin mayna la yidhi waa lagu dambi dhaafay lakin gacmahaga adu iska hadlaysay si aad u gashaa lagugu daynayaa baa la yidhi <clears throat> faqasaha طufaylu calىa rasuuli llahi salى allahu alayh wasalam طufayl baa radia allahu canhu wuxuu uga sheekeeyey qisadii manaamkaasuu rasuulkii ilaahay uga sheekeeyey faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulki ilaahay baa wuxuu yidhi allaahumma waliyadayhi fagfir ilaahu gacmihiisana u dambi dhaaf iyagana oo yani gacmihiisa iska hadleeyeen iyagana u hagaaji <clears throat> bab fi qwlihi عaزa وaجل وأndir cashيiratka الأqربيn عn أbي هurيرaةa رaضي الله عnه qاala لma أنزilat hadihi الآية وأndir cashيiratka الأqربيn aayaddan markii la soo dejiyey dacaa rasuulu الlahi slى الlahu عalيهi وasلم qurayشhan qoraysh buu u yeedhay nebigu عalيه الصلاatu وsلام buurta safa intuu fuulay faاجtamacuu waa ku soo uruureen facama وhas waana caam yeelay waana haas yani caam ahaanna waa ula hadlay guud ahaan waa ula hadlay gaar ahaanna waa ula hadlay qabiil heblaaya qabiil heblaayana gaar buu ula hadlay iyo qof qofna waa ula hadlay fa qaala wuxuu yidhi yaa kacba bna lu'ay yaa bani kacb bni lu'ay kacb ibni lu'ay wiilashiisiiyow anqiduu anfusakum min annaar naftiina naarta ka badbaadiya yaa banii murata bna kacb anqiduu anfusakum min annaar yaa bani cabdishams anqiduu anfusakum min annaar ya bnي cabdimanaaf anqiduu anfusakum min annaar ya bnي haashim anqiduu anfusakum min annaar ya bnي cabdilmuطalib anqiduu anfusakum min annaar ya faaطima anqidii nafsaki min annaar fainii laa amliku lakum min allahi shay'a ilahay xaggiisa waxba idinkama tari karee naftiisa naftiina ka badbaadiya naarta ka badbaadiya dee iimaan la imaada weeye marka haddaydaan iimaan la imaanin waxba waxaan idin tarayaa ma jirto daga qofkii iimaan la yimaada nabiga alayh isalaatu wasalaam shafaacadiisa way tahay soo marra waa shafaacadiisa waa anfacaysaa lakin qofkaan iimaan la imaanin shafaacayo waxba kuma suubado hayra ana lakum raximan laakiin qaraabaad leedihiin dalashaad leedihiin oo qaraabaad igu leedihiin saabulluhaa bibilaaliha aan ku qayn doono muxuu ahaa qoyaankeeda yani aan saasiluhaa bisilatiha qaraaba aan xidhiidin doono baad leedihiin yani intiina mu'miniinta a waa xidhiidhin doonaa aakhira kolodka waa xidhiidhin doonaa intooda muxuu ahay xataa intooda kaafiriinta ah adduunka waa ku xidhiidhinaya intooda mu'miniinta ahse mu'miniinta oo dhan si u xidhiidhinayo si ka gaar ah ayuu iyagana u xidhiidhin doonaa marka qaraabada nebiga alayh isalaatu wasalaam waa tari doontaa inta mu'miniinta ah waa u tari doontaa baabu maa nafaca anabiyu sala allahu alayhi waaalihi wasalama abaa aalib wuxuu abu aalib u taray nebigu alayhi salaatu wasalaam ee aakhare ugu taray can ilcabaasi bni cabdiilmuطalibi radia allahu canhu anahu qaala yaa rasuula allah hal nafacta abaa aalibin bishay fainahu kaana yaxuutuka wayaqdabu lak abu aalib wax ma u tartay wax ma ku anfacday fainahu kaana yaxuutuka waa ku daafici jiray wayaqdabu laka waa ku cahoon jiray wax lagu dhimo daraaddaa buu cadhoon jiray qaala markaasuu nebigu alayh salaatu salaam wuxuu yidhi nacam ah waan anfacay huwa fii daxdaaxin min naar fii daxdaaxin meel dhalaleeb ah buu joogaa yani camiiq aan ahayn biyaha aan salkoodu sii fogayn baa daxdaax la yidhaahaa marka naartii iyaduna meesha abu taalib uu ka joogo oo meel darafa ah ayaa iyadana mxua biyihii salkooda ay dhawaayen oo kale lagu shabahayaa meel gaaban oo daraf oo naarta ka mid a ayuu joogaa oo intaa maxaa lugaha keliya uu kula jiro walowlaa ana haddaan anigu jirinna lakaana fi daraki alashali min annaar darajada hoose ee naarta joogi lahaa marka takfiif alcadaab takfiifu alcadaab buu ku anfacay marka nebigu alayh isalaatu wasalaam adeerka abu aalib difaaci uu difaaci jiray iyo jaceylku jeclaa iyo wuxuu usoo taray iyo muxuu ahaaye wuxuu nebigu alayh salaa slam ku anfacay inuu u shafaaca qaaday in naarta laga fudaydo lakin in naarta laga soo bixiyo ama janno la geliyo iyadu kolba hadduu gaalnimo ku dhintay ma jirto can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal ahwanu ahli nnaari cadaaban abu aalib ahlunaarka qofka ugu cadaab fududi waa abu aalib wa huwa muntacilun wuxuu kabaysan yahay yani uu gashan yahay binaclayni laba kabood oo min naarin naar ah yadlii bihimaa minhumaa uu la karaayo dimaaquhu maskaxdiisu yani luguhu kula jira sida kaba lugta loo geliyo oo kale iyo intaa lugaha keliya gula jira naarta markaas marka maskaxdiisu karaysaa oo weliba cagihiisa ay maskaxdiisa kusoo daadanayso isankii intay kasoo daadanto marka ay karayso faqfaqlaynayso isagaana uu cadaab fudud qof ka cadaab kululi inuu jirana u malayn maayo isagu wuxuu moodayaa inuu dadko dhan isagu u cadaab kulul yahay baabu qawli nabiy sala allahu alayhi wasalama yadkulu ljanata min ummatii sabcuuna alfan bigayri xisaab عn xusayn بn cabdالرحمن qاal kuntu cinda سعيid بn jubayr سعيid بn jubayr baan la joogay waa taabici سعيid بn jubayr raximah الlah oo mxua ka mida min talaamiid ibn cabaas faqaala markaasu wuxuu yidhi أyukm ra'a اlkوkb اladي انqضa الbaarixa kiinee arkay xidigii xalay dhacay xidiga xalay dhacay kee ekaayey buu saciid yidhi kolkaana saciid wuxuu uga dan leeyahay inuu u sheego muxuu ahaa xifdigaasi sababta usoo dhacaya iyo waxa carabta awal odhan jirtay iyo waxyaalaha in uga sheekeeyo ayuu rabay xalay xidigii dhacikiinay arkaayey faqultu anigaa idhi xuseyn ibnu cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi ana anigaa arkay uma qultu markaasaan waxaan idhi inuu riyo iyo wax sidaas ay soo gasha uu ka baqayo waktigaa ninkaas uu xifdigaasu dhaca xalay wuxuu la soo jeeday tahajud iyo salaad buu usoo jeeday insiaa laga fahmo ayuu muxuuha ka fahmay ayuu ayuu ka reebayaa oo markaasu wuxuu yidhi amaa inii lam akun fii salaatin salaad ma aana kusoo jeedin kolkaa waan soo jeedo waan arkaya laakiin salaadti ma aana kusoo jeedin walaakinii luduqtu waase la qaniinay qaala markaasuu saciid yidhi famaadaa sanacta maxaad samaysay kolkii lagu qaniinay saad yeeshay qultu waxaan idhi istarqaytu waxbaan isku aqriyey istirqaa ama ruqya waxaa la yidhaahaa dawada la isdaweeye wax isku aqrin iyo wax isku tufid iyo la isku daweeye baa la yidhaahaa waan isdaweeye yani waxbaan isku sansameeyey qaala markaasu wuxuu yidhi maa xamalaka calaa daalika maxaa kuugaya arrin sabab maxaa kuugu aha inaad eh, eh, ruqyadayso qultu markaasaan waxaan idhi xadiiثun xadaanaahu shacbiyu xadiiثuu shacbi noo sheegay ayaa sabab iigu ahaa inaan isdaweeyo sabab iigu ahaa shacbina waa kaynu soo marray magaciisa caamir ibnu shuraxbiil in la yidhaaho qaala markaasuu saciid yidhi wamaa xadaakum shacbiyu muxuu shacbi idin sheegay qultu xadaanaa can buraydata bni xusaybin alaslamiy radia allahu canhu wuxuu nooga sheegay buraydata bni xusayb alaslami saxaabigaa la yidhaha buu nooga sheegay annahu qaala inuu yidhi laa ruqyata ilaa min caynin aw xuma ruqyadii ma jirto yani wax layska daweeya ma jirto ilaa min caynin il mooyaane qofkii ila qabata ee qofka kale cawriyo waa inuu ruqyadaa isku sameeyo aw xumatin ama sun waxyaalaha dabada wax ku qaniina suntooda xuma la yidhaahaa ee caqrab iyo wixii lamid a ah. marka labadaas un baa la iska dawey marka waa xuma ugu dhacday suntaasa ugu dhacdo waa la qaniinay markaas isu dawey ku camal falayay buu leeyahy fa qaala markaasuu saciid wuxuu yidhi qad axsana man intahaa ilaa maa samic si wanaagsan buu yeelay qofka ku joogsada ee aan dhaafin wixii u maqlay wixii cilmiga soo gaadhay on qofkii ku camal falaa si wanaagsan buu yeelay si marka si wanaagsan baad yeeshay adigu niy xusayn ibnu cabdiraxmaan walaakin xadiid kale marka u sheegayaa ruqyada bannaanaata eh inay kayrkeed ka fiican yahay tawakalku inuu ka fiican yahay buu u sheegayaa walaakin xadaثana bnu cabaasin can الnabiy salى اllahu عalayhi wasalama qaal ibn cabaas baa nebigu wuxuu nooga sheegay inuu nebigu yidhi curidat calaya alumam ummadihii baa la iisoo bandhigay fara'aytu الnabiya nebi baan arkay wa macahu ruhaytu tashiiru rahdin waa jamaacada yar baa rahdi la yidhahdo markaasuu weliba sii tashiirinaya isagoo xoogaa jamaacahi ay la socoto nebi oo wax yaro kooxii ay la socoto baan arkay wanabiya nebi baan arkay wa macahu arajulu warajulaani mid uu hal nin la jiro iyo kuwii laba nin la jirtiya baan arkay wanabiya laysa macahu axadun iyo nebi aanu qofnaba la jirin sidaas madheed ay tusayaan bayadihii uma rufica ilaya waxaa la ii muujiyey sawaadun cadiim madow weyn hir weyn baa aad iiga muuqday faqultu markaasaan waxaan is idhi innahum ummatii waa ummadaydii faqiila li markaasa waxaa la yidhi haadaa muusaa wa qawmuhu kan waa muuse iyo tolkiis wey ummaddiisii weeyaan baa la yidhi walaakin induru ila alufuq jihadaas eeg fa nadartu waa eegay fa idaa sawaadun cadiim hir weyn baan arkay faqiila li markaasa waxaa la yidhi undur ila alufuq alaakhir jihada kalena eeg fanadartu fiiha faidaa sawaadun cadiim faqiila lii haadihi ummatuka tanaa ummadaadii ah oo tii hore dee ka badan hal jiha keliya iyagu ahaayeen wa macahum waxaa la jira oo ku dhex jiro kamida wa minhum waxaa ka mid a sabcuuna alfan yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab toddobaatan kun oo muxuu ahaayey geli jannada geli doona xisaab la'aan iyo cadaab la'aan ku geli doona toddobaatankiina markuu nebigu alayh salaatu wasalaam uu ziyaado u dalbay baa toddobaatankii kun mid walbaba loogu dhuftay toddobaatan kun oo kale loogu dhuftay marka toddobaatan kun keliya waa waa ka badan yihiin inta nabiga ummadiisa alayh salaatu wasalaam jannada ka geli doonta xisaablaha ku geli doonta uma nahada waa kacay nebigu alayh salatu salaam markuu intaas sheegay iyuu kacay fadakala manzilahu gurigiisa buu galay fakhaaba annaasu dadkiiba waxay dhex fi ulaa'ika aladiina yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab dadkaas intaas dhan ee jannada cadaabla-aan iyo xisaab la-aan ku geli doona kuwa ay yihiin iyo dadkii falanqeeyeen oo ninba meel ku dhuftay faqaala bacduhum qaarkood baa wuxuu yidhi falacallahum aladiina saxibuu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaa suurowda kuwaas inay yihiin asxaabka nebiga innaga inaan nahay baa suurowda wa qaala bacduhum qaar kalena wuxuu yidhi falacallahum aladiina wuliduu fi lislaam walam yushrikuu billahi shay-an waxaa suurowda inay yihiin kuwa islaamnimada ku dhashay weligood gaalnimo aan soo marin inay yihiin baa suurowda ubadkeenna iyo kale wadakaruu ashyaa ashyaada sidaasoo kalea bay sheegen lacallahum shuhadaa qaar yidhi mala qaarba meel buu ku dhuftay fakharaja calayhim rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulku ilahi baa usoo baxay faqaala markaasu wuxuu yidhi ma aladii taquuluuna fiihi waxaad dabaalanaysaani muxuu yihiin waxaad kaarranaysaani muxuu ahaa fa akhbaruuhu waa u sheegeen faqaala markaasu wuxuu yidhi hum aladiina laa yarquuna walaa yastarquuna walaa yatatayaruun wa calaa rabbihim yatawakkaluun sidaas hum aladiina laa yarquuna waa kuwan wax dadawaynin walaa yastarquuna aan iyaguna isdadawaynin walaa yatatayaruuna aan waxba baasaysanin oo waxaasaa sancad iyo waxaasu waa naxsi iyo yowmu naxsi weeye maalintaas waxaa lama sameeyey iyo waxba aan dhihin weeyaan wa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodan kala saarta kuwaa weeyaan kuwaa sidaas yeela weeyaan buui faqaama cukaashatu bnu mixsan alasadi radia allahu canhu ninka saxaabigaasaa kacay faqaala markaasu wuxuu yidhi udcu اllaha an yajcalanii minhum inuu iga dhigo igu daro kuwa ilaah iga bari faqaala markaasuu yidhi anta minhum waad ku jirtaa aduu kuwaasaad ka mid tahay faqaama rajulu aakhar nin kalaa kacay faqaala markaasu wuxuu yidhi udcu llaha an yajcalanii minhum inuu iga dhigo ana ii ducee faqaala markaasuu yidhi sabaqata bihaa cukaasha cukaashaa kaaga horreeyey marka halkaasuu ku gooyey nebiga alay sla hadalkii marka ninkaasu nin isaga naftiisa nin mu'mina buu ahaa munaafiq ma aanu ahayn laakiin nin uu nebiga alayh salaatu salaam uu ogaa inuu inuu noqdo inuunu dadka kamid ahayn ayuu ahaayo markaas kamid ma ihin halkuu ka odhan lahaa buu wuxu hi kaaga horreeyey cukaashaa kaaga horreeyey marka cukaashata bnu muxsin kaasun baa la ogyahay inuu toddobaatankaas ku jiro qof kale oo la sheegay oo toddobaatankaasaa ku jiraa la odhan karayaay inuu jiro cukaashana markaa radia allahu canhu waa shahiidnimuu ku dhintay oo xurubu ridda ayuu ku dhintay isagoo ka qaybgelay baabun qowli nabiy sala allahu alayhi wasalam inii la arju an takunuu nisfa ahli اljanة can cabdillahi bni mascuudi radi allahu canhu qaala kuna maca rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam fii qubatin qubad baan kula jiray nabiga alayhi الsalaatu wasalaam naxwa min arbaciina rajula ku dhowaad afartan qof annagoo ah baan nebiga la joognay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam markaasuu nebigu wuxuuna yidhi atardawna an takunuu rubuca ahli ljanna ahlujannaha rubciisa inaad noqotaan raalli ma ku tihiin qaala faqulnaa nacam haabaan weliba waa takbiirsadeen qaal atardawna an takunuu ثuluثa ahli الjanة ahlujannaha ثulufki inaad tihin kor bu uga sii qaaday qulnaa nacam qaal wاladii nafsu muxamadi biyadih inii la arjuu an takunuu nisa ahli الjanة in ahlu jannaha kale barhkiisa tihiin laba markii loo kala qaado qayb aad tihiin ummadaha kale o dhan oo la isku darayn hal noqoto yaan rajaynayaa wadaaka kaasuna wuxuu yahay أن الجنة لا ydkulha إلا نفس مسلمة qof muslima mooyaane qof kale jannada magl ma gelaayo muslimiintana marka idinkaa ugu badan qaybahaan idinkaa ugu badan wamaa antum idinkuna ma ihidin fii ahli shirki yani binisbati ilى ahli shirk ahlu shirkiga marka laydin feeriyo ma ihidin ilaa ka shacrati اlbayضa fii jildi hawr اlأswad halkan oo cad oo dibib madow maqaarkiisa ku dhex jirta yani dhowrtiisa kale inteeda kale ku aw ka shacrati albaydaa fii jildi hawri alaxmar ama shacrati sawdaa baan u jeeda ama hal tin oo madow oo dibi cas dhogortiisa ku dhex jira intaasa ummadaha kale ku tihiin marka ummadaha kale waxaan jeedaya ahlushirkiga ayaa sidaa idinka fara badan marka ahlunaarkaa fara badan dadku ahlunaar bay u badan yihiin inta mu'miniinta ihi waa yar tahay inta mu'miniintaana idinka ugu badan akrij bacثa الnaar min kuli alfin tisca miئatin wa tiscata wa tisciin can abi saciidin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam yaquulu allahu caza wajalla ilaah baa dhihi doona yaa aadam aadamow buu ilaah dhihi doonaa fayaquulu labayka wasacdayka buu dhihi doonaa waalkhayru fii yadayk qaala yaquulu markaasuu ilaah dhihi doonaa akrij bacثa annaar qaybtii naarta soo bixi dadkii naarta loo diraayey naarta galayay soo bixi buu dhihi doonaa qaala markaasuu aadam dhahayaa wamaa bacfu nnaar qaala min kulli alfin tisca mi'atin wa tiscatan wa tisciin kunkiiba waxaad ka soo bixisaa sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal ka soo bixi yani ahlu naarku marka nisbadooda waa inta kunkiiba hal qof keliya ahlu janno ka ah inta kalena waa wada ahlu naar ilaan muxuahaye gaaloob sidaas uga badan yihiin muminiinta uga badan yihiin qaala fadaaka markaasu xiina yashiibu sagiir markuu canuga yar cirroobayo weeyaan ee ilaah u leeyahay yowman yajcalu wildaana shiiba wa tadacu kullu daati xamlin xamlaha wa tara annaasa sukaaraa wamaa hum bisukaaraa walakina cadaab allahi shadiid markay naagta uurka lahayd urka soo tuuri doonto ee ti ilma nuujinayso ilmaheeda ee halmaami doonto ee dadka aad moodaysa inay khamraysan yihiin waqtigaas weeyaan waqtigaas weeyaan waqtiga la sheegayo marka labada aayadoodba waqtigaas weeyaan qaala faاshtadda dalika calayhim arrintaasaa ku adkaatay mu'miniintii waa ka naxeen mu'miniinta arrintaas kolkay ogaadeen ahlu jannaha yaraanta ay yar yihiin markaas halkaa halkaas keebuu noqon doonaa de hal keliya kunkiiba janno ka geli doontaa ayb faqaaluu waxay dhahen yaa rasuula allahi waayunaa dalika arajul ninka iyaga weeyaan ninkaas keliya jannada gelaya faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slm abshiruu bishaaraysta faina min yajuuja wamaajuuja alfan wa minkum rajul yajuuj maajuuj kun baa ka mida idinkana hal nin keliya idinka mid yani yajuuj maajuuj baa waa gaalo oo marka iyaga aad fara badan marka inta ahlu naarka naarta lagu buuxinayo iyaga u badan yihiin qaala waladii nafsu muxamadin biyadih inii la admacu an takunuu rubuca ahli janna waxaan kuu daraynayaa inaad ahlujannaha rubciisa tihiin faxamidna allaha tacaala ilaah baan ku xamdinay wakabarna waan takbiranay allahu akbar walilahi alxamd saasaan uma qaala markaasu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadih inii la aطmacu an takunuu ثuluثa ahli اljanna faxamidna allaha wakabarna uma qaal waladii nafsii biyadih inii la aطmacu an takunuu shatra ahli اljanna yani nisfa ahli اljanna ahlujannaha niski inaad noqotaan ayaan ku daraynayaa ina maalakum xaaladiinnu waxay la mid tahay fi lumam ummadaha kale marka laydin fiiriyo yani ahlu shirkiga marka laydin fiiriyo kamahali shacrati albaydaa'i fii jildi thawri alaswad hal tin oo cad oo dibi madow dawartiisa ku dhex jira ayaad ka xisaaban tihiin aw karaqmati ama barta ayaad la tihiin fii diraaci alximaar dameerka tagoogtiisa dameerka tagoogtiisa barta kaga taalla halka gudaha kaga taalla bugcadka kaga taalla inta jildi iyo jismigiisa inta kale intay isu joogaan intaas adinku iyo ahlushirkigu isu joogta kitaab lwudu baabun laa yaqbal allahu salaata bigayri طuhuur salaad طahaaro la'aan inaanu ilaah aqbalaynin yani aan asaxaynin shardi min shuruudi salaat ay ka mid tahay طahaarada ay ka mid tahay can muscab bni sacdin muscab ibni sacd bni abi waqaas radia allahu canhuma qaala dakala cabdullaahi bni cumar cabdullahi bni cumar baa wuxuu usoo galay cala bni caamir cabdullahi bni caamir nin leedaa buu usoo galay yacuuduhu isagoo booqanaya wahuwa maridun isna uu jirran yahay cabdullaahi bni caamir oo jirran iyo cabdullahi bni cumar usoo galay isagoo booqanaya faqaala markaasu wuxuu yidhi ibni caamir baa yidhi alaa tadcu allaha lii ya bna cumar miyaadan ilaahay ii baryaynin ina cumarow markaasu ibnu cumar wuxuu yidhi inii samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyه waslama yaquul rasuulka ilaahi baan maqlay isagoo oo leh laa yaqbal allahu salaatan bigayri طuhuur walaa sadaqata min guluul ilaahay salaad tahaaro la'aan ma aqbalo sadaqa oo xatooyo laga sadaqaystayna ma aqbalo yani maal xaaraana sadaqadiisana ilaah ma aqbalo guluulku waa nooc min asariqa laakiin sariqo oo dhan ma wada ahaa sariqada maalka amwaal alcaama la xado baa yaa guluul la yidhaahaa marka maal booli ana sadaqada ilaahay ma aqbalo salaad aan taxaaro lahaynna ilaah ma aqbalo nebigu ole baan maqlay marka waxaad moodaa jawaabkii iyo inayna islahaynbaba laakiin dibcadan dambaa caddaynaysa wa kunta cala albasra basraanaad xukumi jirtay buu leeyahy ninkan cabdullahi ibnu caamir ayaa wuxuu ahaa xaakim albasra buu ahaan jiray min qibali mucaawiya markaasuu adiguna basraad xukumi jirtay rasuulka ilahi masaa'ilkan ka maqlay marka kol hadda masle xukumi jirtay inaadan qulul ka marnayn ayaan kuu filayaa oo qululkaas wax kaa soo gaaray oo marka ducadayda aan waxba kuu taraynin qofka muxuu ahaaye maalku sadaqaysto qofka quluul sameeye maalku sadaqaysto lagama aqbalo marka ducadiina looma aqbalo oo ducadaydu marka waxba kuu tari maysa haddii aad qulul ka samayso taasaan kaaga baqaya haddaan kuu duceeyo qululna aad samaysay ducadaydu waxba kuu tari maysa weya haddaad wax sadaqaysatabaa ina waba kugu taraynin baabu gusl اlyadi cinda alqiyaami min annoom kolkii hurdada laga soo tooso in gacmaha la dhaqo qabla idkhaaliha fi lcinaa intaan weelka la gelinin weelka lagu weyse qaadanaya biyaha laga soo darsanaya intaan la gelinin maanta gacmaha la dhaqo can abi hurayraةa radي allahu canhu ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama qaal ida stayqada axadukum min nawmihi markuu midkiin hurdadiisa ka soo tooso falaa yaqmis yaanu gelinin yadahu gacantiisa fi lcinaai weelka yaanu gelinin xataa yaqsilahaa ilaa u dhaqo alaaan saddex goor fainahu laa yadri isagu ma oga ayna baatir yaduhu gacantiisu meel ay bariday ma oga ayna baatir yaduhu min jasadihi baa marka riwaaya kale jira marka eh, gacantiisu meel ay taallay inay meel nijaasila taallay iyo inay meel daahira taallay ma oga eh biyihii marka gacantii yaanu gelinin leanna waa intaasoo gacantii ay nijaasooday intii hurday aan waxba iska ogeyn meelaan nijaas ahayn oo eh, meelaan daahir ahayn oo jirkiisa ay taabatay oo marka biyihii uu nijaaseeyo kolkaas marka waxaa laga qaadanayaa biyaha yaru inay ku nijaasoobaan nijaasada yar kudhicitaankeeda ay ku nijaasoobaan leanna kol gacantii la shakisanaa tahaaradeeda iyo nijaasadeeda la shakisanaa haddii laleeyahay yaan ilaa aan la dhaqo biyaha la gelinin arrintaasuna ay tahay sidaa loo leeyahay eh, muxuaha inay biyaha waxyeelayso hadday nijaaso ay leedahay kolkii la hubayna marka waa kasii daran tahay baabu baabun baabun baabu الnahyi can التakalي fi ariiqi fi طariiqi wadilaal atakali yani tabaruz kusaxaroodka lagu saxaroodo muxuu ahay jidka iyo jidka dadku maraan iyo meelaha la harsada iyo in lagu saxaroodo nahyiga la iska nahiyey can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh waslama qaal ittaqu lacaanayni iska ilaaliya meelaha labada meelood ee mxuha wax naclada labada goobeed oo laysku naclado iska ilaaliya qaaluu markaasi waxay dhahan wama lacaanaani yaa rasuul allah labada wax nacladaan maxay yihiin yani saaib saaib saaxib lacna labada meelood ee lacnada u saaxiibka yani qofka wax ku sameeya ee naclada ku dhacda weye iyaga wax nacladaya me dadka ku naclada nacladi ilahay baa marka ku dhacaysa qaal markaasu wuxuu yidhi aladii yatakhalla yani yatabaraz waa qofka ku saxarooda fii ariiqi nnaasi dadka jidkooda aw fii dillihim ama harkooda labadaas weeyaan marka kuwa laysku nacladaayo iska ilaaliya baabun maa yustaru bihi liqadaa'i alxaaja waxa laysku asturo kolka la saxaroonayo ama la kaajayo waxaa laysku asturo ee cawradiisa qofku inaanu dadku arkin uu iskaga asturo عن cبداللh بن جعفr رضي الله عنهma cبداللh بن جعفر بن أbي طالب رضي الله عنهma qاaل اrdفnيi رsuل الlhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baa ifangeliyey daata yومin maalin khalfahu gadaashiisa faأsra إlaya wuxuu ii qariyey si qarsoodii iigu sheegay xadiiثan laa أxadiث bihi أxada min الناas aanan u sheegaynin qof dadka ka mida aan u sheegin wax sir ahoo isaga ku kacsa nebiga alayh salatu slam marka wixii tashriica sir kama dhigi jirin laakiin wax khaas ahoo qofkan huseeya inuu gaar uu sheego waa dhici jirtay siduu muxuu ahaye eh, anas ibnu malik sidoo kale uu sheegay eh, muxuu ahaye eh, xudayfat ibnu lyamaan waxyaalaha muxuu ahay dadka munaafiqiinta iyo waxyaalaha dhici doonaya buu u cabdullahi ibnu jacfar wax isaga u gaar ah ayuu u sheegay wa kaana wuxuuna ahaa cabdullahi ibnu jacfar baal axaba ma statara bihi rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulku ilaahay wuxuu isku asturo gabaad uu ka dhigtay lixaajatihi markuu xaajadiisa gudanayo wuxuu isku asturo waxa ugu jeclaa hadafun yani shay murtafic dhagax iyo wax lamid ahoo dhulka ka sarreeya inuu gadaal ka maro ayuu ugu jeclaa aw xaa-ishu naflin ama muxuu ahaaye timir dayrkeed ayuu ugu jeclaa qaala ibnu asmaa cabdullahi bnu maxamed ibni asmaa nin la yidhaaho oo ninka xadiidkankada wuu muslim ka warinayaa wuxuu leeyay fi xadiidihi wuxuu ku yidhi yani xaa'ia naqlin xaaishkaasuu fasiraya xaaisha naqlin yani xaa'ia naqlin mxua dayrkeed ayuu jecla wuxuu nebigu alayh isalaatu wasalaam isku asturo ama beer dayrkeed beer intuu galo dayrkeeda muxuu ahay derbigeeda gadaasha ka maro ama dhagax iyo buur iyo wax lami meel taaga ah gadaasha ka maro saasuu ugu jeclaa baabun maada yaquulu ida dakala alkhalaa alkhalaa yani musqusha laga wadaa markuu musqusha galo ama uu fadhiisanayo meel haddii duur ay tahayna meesha uu fadhiisanayo uu tago wuxuu u dhahayo uu ku cawdubilaysanaya shaydaanka kaga xidhanayo can anas bni maliki radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ida dakala alkhalaa qaal khalaa meesha cidlada ah la yidhaha marka meesha musqusha anadi marka qofku keligiisuu galaa marka khala kaasaa laga wadaa wuxuu odhan jiray nebigu alayh الsalaatu wasalaam allahuma inii acuudu bika min alkhubuثi wاlkhaba'if alkhubuث waa jamcu khabiif khabiifkana waxaa laga wadaa dakaru shayطaan shayطaanka kiisa lab khaba'ifna waa jamcu khabiifa waa shayطaanka dhadig ilahu shayطaamada lab iyo ku dhadigba waa kaa magan galay weeyaan baabun laa tustaqblu اlqiblatu biqaa'iطin walaa bawl qiblada inaan lagala horjeedsanin saxare iyo kaadi toona عن أبي أyوبa رضي الله عنه أbو أyوب الأنصاrي مgciisa زيد بن خالد ayaa l dhah رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاaل نبgaa wuxuu yidhi إdا أتyتم الغاaئط markaad غاaئطka tgtaan غاaئطkana waxaa l dhah dhulka godan منخفضka ah ayaa l ydhaahaa meelha godan baa l ydhahaa lakin marka goorteeda mar waxay u noqotay wixii khaarijka ahaaye ila kortegay saxaradana غاaئط waa l ydhaahaa lakin kelimada meesha munkhafidka ah markaad meesha korkigoleedka markaad tagtaan markaad kor tagtaan yani falaa tastaqbilu qibla qiblada ha ka horjeedsanina walaa tastadbiruuha dabarkan ha u jeedinina ayb kaadi walaa kaadin iyo saxaro toona walaakin shariquu aw qaribuu baryeesta ama galbeedas yani beri u ama galbeed u qofka marka la sheegaya waa qofka ayna beri iyo galbeed toona kacbada ayna ka jirin wey lakiin qofkay ka jirto marka ma dadka ahlumadiine oo kale iyagu marka hadday galbeed ujeedsadaan ama beri ujeedsadaan dhinacay kacbadu ka qabanaysaa ayb ilan kacbadu januub bay ka soo jirta iyagu hadday waqooyi ujeedsadaanna dhabarkay ka qabanaysaa hadday koonfur ujeedsadaanna way ka horjeesanayaan marka labadaan meelood ha ujeedsanine galbeed iyo beri la leeyahay qofba marka dhankay ka jirta mooyaane dhankii kale waa inuu ujeedsado qaala abu ayub qaala ayub abu ayub qaala abu ayub abu ayubka xadiidka warinaya wuxuu yihi radi allahu canhu abuu baa idinka maqan lafdigu waxa yaalla qaala ayub ayub mehe waa abu ayub abu ayub baa wuxuu yidhi faqadimna shaam shaam baan nimid fawajadnaa waxaan helay maraaxiido masquullo qad buniyad loo dhisay qibala alqibla qiblada xaggeeda loo dhisay masquullo xagga qiblada ujeeda jeeda ayaan nimid fananxarifu canha wanastaqfir allah waxagaa baan isbuusaynaa oo yar miiqmiiqaynaa markaan soo baxnana ilahay baan gabadhaaf weydiisanaynaa buu le yani waynoo sooroobi kale waynoo sooroobi kari weyday inaan siduu nabigu alayh isalaatu wasalaam na amray inaan yeelno ama galbeed aan ujeedsano ama beri aan ilan musqulladiiba wax usoo jeedaan agga xagga qullada e, usoo jeedaa marka waa xoogaa baan isku dayaynaa inaan iska leexinno ilahayna dambi dhaaf weydiisanayna abu ayuub xadiidkan kada marka ilaaq buu isagu u qaatay ilaaqaasun buu maqlay inayna masquulku ku jirin meeshii dhisan aanay ku jirin ayaanu maqal waa xadiidkan soo socda ibnu cumar walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh